alxamdu lilah rab اlcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala ali muxamed w slama tasliima kaiira wuxu uhi wa minha an yaahuda almacnaa waxdahu waxaa ka mida buu ihi inuu macnaha keligii qaato wayakuuna ahaani duuna alwali aw musaawiyan lahu uuna noqdo ka labaad duuna alawali ka hore mid ka hooseeya aw musaawiyan lahu ama uu noqdo mid la siman kama qaala abu tamaamin fii qowli man rasabnah sidaa abu tamaam ka yidhi shaacirkii la odhan jiray fii qowli man kii hadalkiisuu ka yidhi rasabnahu baroordiiqda u sameeyey inankiisii yacnii inan baa ka dhintay markaasaa mid u baroordiiqay waayahay kama qaala abu tamaamin siduu abu tamaam yidhi fii qowli man kii hadalkiisuu ku yidhi rasabnahu inankiisa u baroor diiqay waalsabru yuxmadu fi lmawaatini kulliha ila calayka fainahu laa yuxmadu waqad kaana yudcaa laabisu asabri xaaziman faasbaxa yudcaa xaaziman xiina yajzacu wuxu uhi wasabru sabirka yuxmadu waa la mahadinayaa waa la ammaanayaa fi lmawaatini kulliha meelaha iyo amaakinta dhammaantood sabirka waa la ammaanaya oo wanaag inuu yahaa lagu tirinaya ilaa calayka in adiga lagu sabraayo waayitaankaaga mooyaane fa innahu laa yuxmadu adiga waayitaankaaga in lagu sabro lama mahadinayo kulaha yacni mid la ammaanayo oo wanaag lagu sheegaayo ma waqad kaana yudcaa laabisu sabri xaasiman wuxuu ahaan jiray yudcaa mid lagu magacaabo laabisu sabri sabirka ka ku dheehan hadda sabirka xidhay waxaa loo jeedaa sabirka ku dheehan baa loo jeedaa lubsigu waa xidhashadii laakiin waxaa laga tilmaamayaa inuu sabir ku sugan yahay kaannahu sabirku hu oo kale uga dhigan kaannahu inuu sabirku dhar oo kale uga dhigay waqad kaana yudcaa wuxuu ahaan jiray mid lagu magacaabo laabisu sabri sabirka ka xidhan bimacnaa ka ku dheehan xaaziman mid go-aan leh inuu yahay oo xasmi u saaxiiba ayaa lagu magacaabi jiray fa asbaxa yudcaa xaaziman xiina yajzacu fa asbaxa wuxuu noqday yudcaa xaasiman in lagu magacaabayo inuu xaasim yahay oo xasmi iyo go-aan u saaxiib yahay xiina yajzacu goortu argagaxayo nimanka shucaradu waxay hadalka ayay qurxiyaan waxaa laga yaabaa xaqiiqada inay dabagediyaan sabirku musiibo kasta in lagu sabro waxay tahay mid fiican musiibo kastoo adduunyo sabirka lagu sabrayaa kullu masiiba dunyawiya waa shay maxmuud ah marka in la yidhaahdo waayitaanka inankaa la waayo in lagu sabro lama ammaanayo oo laguma mahadinayo waa arrin qalad ah waa khaladun sharcan sharci ahaan ayay khala tahay sharci ahaan ayay khalad tahay marka hadda labada bayd waxay kale yihiin baydna waa kii lasoo qaadanayo macnihiisa la xadayey maaha aha isku shicir inay yihiin waa kala laba bayd oo kala duwan waa kala laba shicir waa kala laba shicir marka mid baa markii hore wuxuu markaa yidhi baydka hore wasabru yuxmadu fi lmawaatini kulliha ila calayka fainahu laa yuxmadu waa laba bayd oo kale laba baxar ah ka laba shicir ah laba nin ay kala leeyihiin beydka hore waa baxru lkaamil beydka dambena waa baxru tawiil waa kala rawi waa kala baxar waa kala laba shicir marka cid inankiisii baroordiiq u samaysay ayaa marka hore beydka hore tidhi waasabru yuxmadu fi lmawaatini kulliha gabay baroordiiqa wuxuu ka tiriyey inaanu waayo ka dhintay markaasuu wuxuu ihi wasabru yuxmadu fi lmawaatini kulliha amaakinta dhammaantood sabirka waa la ammaanaya ilaa calayka fa inahu laa yuxmadu kaasi markuu sidaa yidhi ayaa ninkaasi gabaygu tiriyey ee inankiisa baroordiiqda ugu tiriyey ayaa abu abutamaam macnihii ka qaadanaya macnihii ka xadaya oo isagu gabay uu leeyahay ku cabiraya oo wuxuu yidhi waqad kaana yudcaa laabisu sabri xaasiman isagu hadda inaan ma sheegin laakiin wuxuu leeyahy waagii hore waxaa lagu magacaabi jiray zamankii qadiimka ahaa sabirka cidda u saaxiibka ah inay xasmi iyo go-aan leedahay laakiin hadda waxay noqotay xaasim waxaa lagu magacaabayaa markuu ruuxu argagaxayo wuxuu leeyahy awdaacda isbeddeshay masaa'ibtuna waaba ka waawen yihin buu malaa u jeedaa marka macnihii nowcan maa waa is isshabbahaa oo wuxuu tilmaamayaa sabirkii xaal laga madhan yahay haddana xasmi iyo ammaan yacni go'aan adayg iyo wanaag marka in lagu sheegay marka macnahaas ayuu soo qaatay ninkaa hore cabbiray marka taasna alfaaddii ma qaadan laakiin wuxuu qaatay macnihii macnahaasi haddaba hadduu yahay kii hore mid ka hooseeya ama la siman waa sidan oo kale yacnii marka macnihii lasoo qaato wuxuu noqon karaa kii hore hadalku yidhi mid ka qiimo badanba oo siduu u cabiray si ka qiimo badan inuu cabiro marna wuxuu noqon karaa si la siman inuu u cabbiro marna wuxuu noqon karaa si ka liidata inuu cabiro si la siman hadduu ku cabiro ama si ka hoosaysa uu ku cabiro ayuu noocan u tusaaleeyey waxaa lagu magacaaba marka salkhi baa lagu magacaabaa harakasiin wahada yusama ilmaaman ilmaam waa lagu magacaabaa waa tilmaan wa salkan harakasiibna waa lagu magacaabaa kaanahu gabaygii hore inta haragga laga siibay in harag kale loo geshay waa isilaax laba aliqtibaas nooca labaad ee sariqada waxaa ka mid a iqtibaas wax la yidhaahdo waa dhimbiilqaada huwa an yudamana alkalaamu shayئa min alqur'aani waa in hadalkii la dhexgeliyo shay qur'aanka ka mida ah aw ilxadiisi ama xadiiska ka mid ah laa calaa annahu minhu aan loo gelinaynna inuu ka mid yahay yacnii si ku dareensinaysa inuu qur'aankii ama xadiiskii ka mid yahayna aan loo gelin aan la odhan ilaahay baa yidhi ama aan la odhan rasuulkaa yidhi laakiin hadalkun lagu dhex darsado ama lafdan ha loogu dhex darsado ama macnan ha loogu dhex darsado calaa wajhin laa yushciru biannahu min alqur'aani aw ilxadiis loo dhexgeliyo weji aan ku ogeysiinayn oo ku garansiinaynin inuu qur'aanka ka mid yahay ama inuu xadiiska ka mid yahay ka qowlihi sida shaacirku hadalku yidhi oo kale weeye laa takun daaliman walaa tarda bidulmi waankir bikulli maa yustataacu laa takun daaliman ha noqonin daalim walaa tarda bidulmi dulmina ha ku raali noqon waankir bikulli maa yustataacu yacni dulmiga diid oo inkir yacni diid dulmiga wax kastoo la awoodi karo ku diid yowma ya'ti alxisaabu maa lidaluumin min xamiimin walaa shafiicin yutaacu yowma ya'ti alxisaabu maalintay xisaabtu imanayso maa lidaluumin min xamiimin mid markaa daluum ah oo dulmi badan uma sugnaa saaxiib uma sugnaa walaa shafiicin shafeeca qaadana uma sugnaan shafeeca qaadahaasoo yutaacu la ateecayo bimacnaa la maqlayo marka waxa uu yidhi laa takun daaliman walaa tarda bidulmi dulmigii buu markaa diidayaa uu leeyahay adigu dulmi hala iman dulmina ha ku raalli noqon in dulmi lagu raalli noqdaa waxay la mid tahay in dulmigii lala yimi waa in dulmiga la nacaa dulmiga la karaahiyaystaa dulmigana la inkiraa ruux dulmi la imanayana aan loo gargaarin lana garab siin waayo dulmiga caaqibadiisu waa xun tahay addulmu dulumaatun yowma alqiyaama nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaame oo ciddii dulmiga u saaxiibka ah mugdiyaal baa la kulmaayo maalinta qiyaamo lagu abaalmarinayo marka waana dhacda wakhtiyada qaarkood cuquubada dulmiga in loogu soo dedejiyo adduunyada cidda la timaada marka dulmiga in aad iyo aad la ysaga jiro oo la yska ilaaliyo oo laga fogaado wey wax garabsiin la yidhahdana dulmiga marnaba aan la ysugu degin walow cidda la imanaysa haba noqoto cid cidda dadku ugu dhow waa in dulmiga laga fogaadaa yowma yaأti alxisaabu ma lidaluumin min xamiimin walaa shafiicin yutaacu waxaa ku sugan ikhtibaas oo waxaa la iqtibaasayaa aayad qur'aana macnaheedii lasoo qaadanaya marka ikhtibaaskii mar wuxuu noqonayaa lafdiga in lasoo qaato marna wuxuu noqonayaa in macnaha lasoo qaato marna wuxuu noqonayaa in lafdiga wax laga yara bedelo si waxa weeye markaa loo waafajiyo wax looga yara bedelo ayuu marba mid u noqdaa marka wuxuu ikhtibaasayaa wamaa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalimiinta uma sugnaan min xamiimin walaa shafiicin yutaac markaa si uu nadmiga u waafajiyo ayuu wuxuu yidhi maa lidaluumin min xamiimin marka wuxuu waafajinayaa nadmiga ayuu waafajinayaa mana odhan ilaahay baa yidhi marka qaydka waa kii inagii soo aragnay qaydka loo dhigay laa calaa annahu minhu sida loo soo qaato oo loo dhex gelinayaana aynay ahayn weliba inay qur-aanka ama xadiiska ka mid tahay ee eh, haddii la yidhaahdo qur'aanka ama xadiiska inay ka mid tahay oo kale haddii loo sheego lahe ilaahay baa sidan yidhi ta noocaasi waxay yidhahdeen culammadu ma fiicna waayo qur-aankii gabay ma aha nabigana sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu ka yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lah marka dee haddii aayad qur'aana wax ka mida lasoo qaato oo la yidhaahdo ilaahay baa yidhi gabaygana lagu dhex sheego ama xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam wax ka mida lasoo qaato la yidhaha rasuulkaa yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa la ismoodsiin karaa inay waxaweeye gabay tahay waxaa la ys odhan karaa qur-aanka waxaa ka mid a wax gabay abaa ah baa la ys odhan karaa dadka qaar moodi karaan ama xadiiska waxaa ka mida wax gabay ah ayay moodi karaan markaa aan taasi u dhicin waa inaan la odhan bay yidhaahdeen ilaahay baa saa yidhi ama rasuulkaa saa yidhi waa inaan gabayga dhexdiisii lagu odhan waayahay wa qowlihii waxaa kaloo ka mid a ah hadalkii shaacirku uu yidhi kaa hore waa baxru khafiif wa qowlihi laa tucaadi nnaasa fii awtaanihim qallamaa yurcaa hariibu lwaطani waida maa shi'ta cayshan baynahum khaaliq innaasa bikhulqin xasani wuxuu uhi laa tucaadi nnaasa dadka hala la colloobin fii awtaanihim wadannadooda ha kula colloobin adigoo ghariib ah waan beledka u dhalan dadkii beledka deganaa ee asalka u ahaa ha la colloobin oo cadaawad hawla iman qallamaa yurcaa ghariibu lwatani waxa yar inta la ilaaliyo mid waddanka ghariib ku ah oo ghariibun fi lwatani ah inta la ilaaliyaa waa yar tahay marka sidaas aawadeed dee wax lagugu soo tuuro oo lagugu dhibaateeyo marka hore ha la iman yaa hariib kun adiib waatay yidhaahdaan ruuxa hariibka ahow dee mid markaa eh, aadaab le noqo mar haddaanad garab ku haysan beledka dee dabeecad ku nool waa inaad noqotaa dabeecad ku nool wa idaa maa shi'ta haddaad doonto cayshan baynahum nolol dhexdooda aad ku noolaato khaaliqi innaasa bikhulqin xasani dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan kula dhaqan haddaad akhlaaqda wanaagsan kula dhaqanto sidaasaa lagugu garab siinayaa lagugu daafacayaa waa nin wanaagsan la odhanaya laakiin adigoo qariiba haddaad noqoto mid waxa weeye tacadinaya oo xadgudbaya oo dadkii adigu cadaawad ula imanaya dee waxaa laga yaabaa waxaanad mahadin inaad la kulanto labada beyt waa baxru ramal waxaanay tahay xadiis baa wax ka mida la soo qaatay khaaliqi innaasa bikhulqin xasani oo waa tii xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan ittaqi illaha xaysumaa kunt wa atbic asayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhulqin xasan ama bikhuluqin xasan waa iska laba luqo khuluq iyo khulqun marka waxay noqonaysaa iqtibaas bay noqonaysaa mana odhan nebigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam iqtibaaska shay qur'aanka ka mida ah ama shay xadiiska ka mida ah in lasoo qaato lasoo dhimbiil qaato gabay lagu dhex darsado waxaa loo qaybiyaa laba qaybood hadalka la dhex gelinayaa inuu yahay hadal kaftan iyo yacni cabas iyo waxyaalo xunxun ku saabsan hadduu sidaa ku saabsan yahay ma bannaana in iqhtibaaskaa lagu sameeyo oo waxay noqonaysaa iqhtibaaskaasi inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn oo wax hadalkii ilaahay ka mida ama hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mida oo la garanaayo inay ka mid yihiin in lagu dhex darsado hadalko waxaan wanaagsanayn loo adeegsado ama loo adeegsado kaftan ama wax markaa xun oo sharcanba xun loo adeegsadaa waxay noqonaysaa mid madmuum ah oo la dhaleecaynayo marka waa hayru jaa'is yakunu aliqtibaasu min alqur'aani waalxadiisi madmuuman fi lhazali yani wixii ku saabsan kaftan iyo cabas iyo mujuun iyo khalaaco waa waxyaalaha xunxun ashyaadaasoo dhan hadduu ku saabsan yahay waxay noqonaysaa shay aan bannaanayn bay noqonaysaa sida qur-aankii wax ka mida inta la soo qaato in caashiq loo adeegsado milu awxaa ilaa cushaaqihi tarfahu hayhaata hayhaata lima tuucaduun waxay ka mid tahay ina noocaan jaa'iska ahayne bannaanayn wa ridfuhu yandiqu min khalfihi limili da falyacmal ilcaamiluuna haadaadii buu daa ku bedelay ta noocaasoo kale ah waxay noqonaysaa noocii aan bannaanayn bay yidhahen culamadu laakiin wax jiddi ah oo wanaagsan oo kaftan iyo ciyaar iyo wax la mida aan ahayn iyo dheeldheel wax wanaagsanna marka ah ama jiddi ah ikhtibaas in lagu sameeya ma bannaantay mise ma bannaano macnaha loo adeegsadaa taa qudheeda culamadu waxay geliyeen khilaaf culamada qaarkood waxay dhahen marnaba waa inaan la samayn iqtibaas shay qur'aanka ka mida iyo shay xadiiska ka mida waa inaan la dhex gelin hadalka caadiga ah nasri ha noqdo ama nadmi ha noqdo bacdi culammada ka midna waxay kala qaadeen nasriga iyo nadmiga oo waxay nasriga waa la dhex gelin karaa laakiin nadmiga maya waxaa soo aroortayba xagga axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu qur'aanka wax ka mida inuu iqtibaasay sida milu qowlihi sala allahu aleyh wasalam ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ila tafcaluhu takun fitnat fi lardi wa fasaadun cariid riwaayo aayadda waafaqsanna waa soo aroortay oo wa fasaadun kabiir waa lafdiga cariid kabiir ku beddelaysa waxay noqonaysaa qayb aayaddii ka mid ah in ikhtibaas lagu sameeyey filxadiid markaa taasi waxay noqonaysaa qur'aankii buu nebigu ikhtibaasayaa oo alfaad waafaqsan alfaaddii qur-aanka adeegsanaya tan hadda laga hadlayaana waa in kalaamunaaska kale aan hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ahayn in ikhtibaas lagu sameeyo imaa min alqur'aani wa imaa min asunna saas ayay noqonaysa calaa kulli xaal sida culammada badankooda ay yidhaahdaan waxay tahay macnaha la sheegayaa macno xun haddaanu ahayn macno xun haddaanu ahayn kaftan iyo wax la midana aanu ku saabsanayn inaan ikhtibaaskaa dhibi ku sugnayn inaan iqtibaaskaa wax dhibi ku sugnayn saasaa markaa fiican wuxuu yidhi walaa ba'sa bitagyiirin yasiirin fi lafdi lmuqtabasi lilwasni aw gayrihi dhibi kuma sugnaa bitagyiirin yasiir bedelaad yar wax dhibi kuma sugna oo la bedelaayo fi lafdi lmuqtabasi arayga la dhimbil qaatay ama lafdiga la dhimbil qaatay lilwasni loo beddelaayo wasniga shicirka daraaddii aw gayrihi ama waxaan wasniga ahayn sida waxa weeye sajcigii ama wax la mida in loo bedelayo dhibi kuma sugnaa naxwu qad kaana maa khiftu an yakuuna innaa ila allahi raajicuuna wuxuu idhi qad kaana wuu ahaaday oo waa dhacay oo waa xasilay kaanadu waa taama qad kaana waxaa xasilay oo dhacay maa khiftu an yakuuna kaan ka baqaayay inuu dhaco ay wujida maa khiftu an yuujada innaa ila allaahi raajicuuna annagu xagga ilaahay baanu u noqonaynaa laa ilaa hayrih wa fi lqur'aani qur'aanka waxaa ku sugan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun annagu ilaahay baanu u sugnaan annagu ilaahay baanu u sugnaannay oo ilaahay baa na leh oo na mulkiya oo nagu tasarufay wa innaa ilayhi raajicuun xagga ilaahay oo keliyaanu u noqonaynaa marka wa innaa ilayhi raajicuun ayuu yaro beddelay oo innaa ila allaahi raajicuuna ayuu yidhi si markaa u waafajiyo nadmiga baytkuna waa mukhalacu lbasiid mustafcilun faacilun facuulun altadmiin nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa tadmiin baa la yidhaahdaa wa yusama aliidaac waxaa kaloo lagu magacaabaa iidaacna waa lagu magacaabaa in shaygii wax la dhex dhigayo huwa an yudamana ashicru shicirkii waa in la dhex dhigo oo la gudageliyo shay-an wax oo min shicrin aakhara gabay kale ka mid a maca tanbiihi calayhi iyadoo lala qabo in la baraarujinayo in lam yashtahir haddaanu caanbixin ayaa la baraarujinaya yacnii shaygaa gabay kale ka mid ahaa marka la soo qaadanayo gabayga lagu dhex darsanayo wuxuu u qaybsamaa laba qaybood inuu yahay mid iska caanoo layska garanaayo gabay nin kale inuu yahay oo la ogsoon yahay gabaygaa haddii arrinkaasi macruuf iska yahay waxba tambiih uma baahna baraarujin waxba uma baahna wuu iskaga dhex darsan karaa isagaan waxba markaa tilmaamin in gabaygaas intan cid kale inay leedahay isagaan tilmaamin buu ku dhex darsan karaa dhibna male suurada labaad waxay tahay waa inaanu caan ahayn gabaygani oo haddii aanu caan ahayn waa inuu baraarujiyaa in cid kale leedahay cid kale inay leedahay waa inuu baraarujiyaa waayo isagaan caan ahayn hadduu soo qaato gabaygiisa ku dhex darsaday dadku waxay moodayaan isagu inuu leeyahay hadhow marka la ogaado inaanu lahayn waxaa laga yaabaa dee in lays yidhaahdo intixaal buu samaynayay haddana mawduuca aynu joognaa intixaal ma aha waa tadmiin marka tadmiinkii ma sheeganayo gabaygan qadarkan sheegan maayo laakiin bes waa soo qaadasho hadalkiisa uu dhex gashanayo haddaanu laakiin caan ahayn waa inuu baraarujiyaa in cid kale leedahay ka qowlihi idaa daaqa sadrii wakhiftu lcidaa tamasaltu baytan bixaalii yaliiqu fabillaahi ablugu maa artajii wabillaahi adfacu maa laa utiiqu wuxuu idhi idaa daaqa sadrii hadday cidhiirtoonto laabtaydu wakhiftu lcidaa aan ka boqo cadowyada tamahaltu beytan waxaan soo qaataa beyt bixaali yaliiqu beytkaasoo xaalkayga ku habboon ayaan soo qaataa fabillaahi ablugu maa artaji ilaahay isticaanadiisaan ku gaadhayaa iyo kaalmadiisa waxaan rajaynaayo wa billaahi adfacu maa laa utiiqu ilaahay kaalmaysigaan kaalmaysanayaan ku daafacayaa waxaanan kari karayn ad marata qofku marka uu dee dhibaatooyinka dareemo ama masaa'ibka dareemo waa inuu rabbi kaashadaa ilaahay waa inuu kaalmaystaa salaadda aynu tukanayno ragcad kasta waxaynu ku akhriyaynaa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaahayow adigoo quraan ku caabudayaa adigoo quraanku kaalmo weydiisanaya marka wixii aad doonaysee wanaagsan waa inaad rabbi u kaalmo weydiisataa wixii dhibaato inuu kaa daafacana waa inaad rabbi u kaalmo weydiisataa marka fabillaahi abluqu maa artaji muxuu horraysiyey idaa daaqa sadrii wakhiftu lcida wakhtiyada masaa'ibka iyo dhibaatooyinka xagga ilaahay baa loo argagaxaa xagga ilaahay ayaa loo argagaxaa ilaahay baa wax walba mulkiya ilaahay baa wax walba leh dhibta markaa isagaa kaa saari kara inaad khalqi u qayshataa waxba ku tari hebelow isoo gaad hebelow waxaa i tar hebelow waxaa isii yaa laakiin rabbi haddaad isku xidho oo ilaahay tala saarato oo ilaahay kaalmo weydiisato oo aada markaa isticaanada rabbi ku koobto isaga isku hallayso tawakul aada la timaado ilaahay dhibaatadii waa kaa samata saaraya sabirkana waa ka ajar siinaya sabirkana waa ka ajar siinaya adduunyadana waa daaru libtilaa waa daar imtixaan dhibaatooyinkuna meelo badan bay kaaga imanayaan ya mar cadowgay kaaga imanayaan mar qaraabaday kaaga imanayaan mar saaxiibaday kaaga imanayaan mar siyaalo kaley kuugu imanayaan ya marka waxa weye marba basi bay kuugu imanayaan marka si kastay dhibaatooyinku kugu yimaadaanba waa inaad rabbi kaalmo weyddiisataan fabillaahi abluqu maa artaji wa billaahi adfacu maa laa utiiqu marka wuxuu tilmaamay inaanu beytkan isagu lahayn tamasaltu beytan bixaalii yaliiqu beytku waa kee waa kan marka wuxuu baraarujiyey inaanu beytka isagu lahayn ayuu baraarujiyey waana baxru mutaqaarib baxru mutaqaarib weeyaan waayahay yaa khafiifan khafat bihi alxarakaat wuxuu yidhi walaa ba'sa bitakhyiir ilyasiir dhibi kuma sugna bedelaada yar wax dhibi kuma sugna kaa hore sidiisii waxba lagama bedelin sidiisii waxba lagama bedelin oo baxarka uu ka gabyeeyey iyo baxarka uu ahaa waxay ahaayeen isku mid marka xaajo uma qabin inuu bedelo xagga macnahana isku baxarba ha ahaadaane macnihii alfaadda qaar inuu bedelo oo wax isku yaro bedelona uma baahan haddaba wuxuu inoo keenayaa iyadoo wax bedelayo oo si uu markaa mawdica uu u soo qaadanayo u waafajiyo ya ayuu tagyiirka u samaynayaa isku baxarba ha ahaadaan be walaa ba'sa bitagyiiri ilyasiiri dhibi kuma sugna bedelaadda yar ka qowlihi sida hadalkii shaacirku uu yidhi diyaaudiin muusa ibnu mulham alkaatib ninkii la odhan jiray aquulu limacshari halituu waqaduu min ashaykhi arashiidi waankaruuhu huwa bnu jala waطallaacu asanaaya mataa yadci alcimaamata tacrifuuhu wuxuu idhi aquulu waxaan odhanayaa limacsharin jamaca waxaan ku odhanayaa jamacaasoo khalituu qaldamay waqaduu hoosu dhigay min ashaykhi min ashaykhi rashiidi odaygii rashiid hoos u dhigay shaykha looma jeedo sheekh cilmi waxaa loo jeedaa shaykhu sinni baa loo jeedaa waxaan ku leeyahay wuuhi limacsharin jamac haliduu qaldamay waqaduu hoos u dhigay min ashaykhi rashiidi odaygii rashiid hoos u dhigay wa ankaruuhu yacnii inkiray qadarkiisa huwa bnu jala ibnu jala weyn yani waa mid markaa caan ahoo la garanayo mashhuura wa dallaacu sanaaya karimaha iyo meelaha sare ee buuraha ah mid u koris badan weeye in buur dhaladeed u baxay dee meel fog baa laga arkaya mataa yadaci alcimaamata tacrifuuhu markastuu cimaamadda dhigo tacrifuuhu waa garanaysaan asalka gabaygu ikhtibaasayo waxaa iska lahaa asalka gabayga uu tadmiininayo hadalkiisa waa beydka dambe ee huwa unbuu ka bedelaye adigu in yar buu ku bedelay cana bnu jala wa tallaacu sanaaya mataa adaci alcimaamata tacrifuunii saasaa asalku ah waxaa asal ahaan iska lahaa suxaym ibnu wasiil alriyaaxi ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa suxaym bisiin suxaym ibnu wafiil bithaa alriyaaxi shaacirkaasaa iska lahaa laba nin oo kaleoo gabyaa ah oo dhallinyaro ah ayaa gabay dhex maray markaasay u baaneen waana ka da'weynaa isagu nin kontonka cagacagaynayuu ahaa da'diisu inama dhallinyaro ah oo laba ah ayaa u baanay waa inay gabayga kaga horeeyaan oo isaga ka gabay badan yihiin u sheegtay markaasuu dabeedna gabaygii tiriyey gabaygana ugu baanayuu u tiriyey abyaad caana bayd gabaygan ku jirta abyaadda caankaee ku jira waxaa ka mid mida ah, wamaadaa yaddari shucaraau minii waqad jaawaztu xadda alarbaciini beytka shawaahidda ka mid ah naxwaha ee arbaciin iyo in nuunkeeda lahoos dhigi karo luqada noocaasa sheega gabaygan buu ka mid yahay marka wuxuu hi ana bnu jala wa allaacu hanaaya mataa adaci alcimaamata tacrifuunii gabay noocaasuu timi waagii dambe waxaa soo qaatay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi isagu se ma lahayn ee waa soo qaatay oo wakhtigii cabdulmalik ibnu marwaan uu mas-uulka uga dhigay ciraaq ayuu isagoo cid wata halkaasaa looga dhigay mas-uul inuu ka yahay baro saab markaasuu dabeedna tegey markuu tegu dabeedna wuxuu sameeyey indhaha birtoodu muujiyeyoo wejigiisa iyo madaxiisaba waa duuduuba maalintii jimcuu mimbarka iskaga sii fadhiista lama garanayo dabeedna wuxuu yidhi markii dambe ayuu yihi marka ana bnu jala waطallaacu sanaaya mataa adaci alcimaamata tacrifuunii markaasuu iska furay markaasuu araa ru'uusan aynacat qitaafuha waxaan arkaa midho bislaadaan arkaa madaxyo goosashadoodu ay bislaatay madaxyaan arkay goosashadoodu ay bislaatay wuxuu ku matelayaa midhaha la goosanayo kale in la mid yihiin bimacnaa kurkaan idinka guraya bui kurka kurkaas khudbaddeed markaa khudbadda macruufka ah ee caanka ah khudbatulxajaaj khudbadaasu deedna ku soo qaatay isagu wuxuu ahaa markaa muqtabis buu ahaayo waa soo dhimbiil qaataye gabayga asal ahaan waxa iskale suxaym ibnu wasiil alriyaaxi ayaa iskale waa dambe ayaa wax dhacday nin yuhuudi ah ah hana ku dhacday madaxa kaga dhacday markaasaa timihii ka muldhadeen waa yuhuudi rashiid cumar ayaa la odhan jiray ninkan adiibka ah ee diyaa'uddiin muuse bnu mulham ayaa doonay xoogaa inuu ku yaro jeesjeeso marka marna waxay u soo naqliyaan cajibtu limacsharin khalituu marna waxay u soo naqliyaan aquulu limacsharin yacni waxaan ku leeyahay ama waxaan la yaabay koox ku qaldamay oo hoos u dhigay odayga rashiid huwa bnu jala kii hore wuxuu ahaa markaa maqaamulfakri buu ahaa ya haddana wuxuu leeyahay marka uu madaxa marada ka qaadaa garanaysaan wuxuu yahay de madaxiina xabad looma yaqaano timi waa hoolmeen ya waa muluk marka mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa huwa bnu jala wa talaacu hanaaya mataa yadac alcimaamata tacrifuuhu waa min baabi tadmiin noocaas weeye laakiin maadaama uu shicirku mashhuur yahay oo caan yahay tanbiih ma samayn laakiin in yar oo tagyiira ayuu ku sameeyey tacrifuunii tacrifuuhu buu ku bedelay ana bnu jalana huwa bnu jala buu ku bedelay ibnu jala culamada qaar waxay u fasiraan bacdibaaba waxay yidhaahdeen nin jala la odhan jiray oo markaysagaa huudiya la qabay oo masaa'ib ahaayo laayaan ahaa ya ayaa idhalay buu leeyihi oo naanaysi sajale loodhan jiray laakiin wejigaasi daahir maaha bacdi kale waxay yidhahdeen ana bnu jala waxaa laga tilmaamayaa ay ana bnu rajulin jala lumuur nin baa idhalay umuuraha fayday oo waaya arag ah sida laakiin ka fiican waxay tahay in la yidhaha ana bnu jala muraadka looga jeedaa waxay tahay waxaan ahay ruux caan ah oo ibnu ajla iyo ibnu jala labada mid walba waa la isticmaalaa ibnu ajla jalaadu waa wuduuxii iyo caddaanshii ibnu sabiil sida loo jeedo musaafirka ayaa waxaa laga tilmaamaya ibnu jala in looga jeedo waa ninkii waadic alrajul alwaadix almushtahir waa nin marka cad arrinkiisu cad yahay oo caan ah oo mashhuur ah markaa sidaa in looga jeedo ayaa fiican araabic alcaqdu walxallu nooca afraad waxaa la yidhaahdaa caqdi guntid iyo walxallu furfuris bimacnaa marna hadal nasri ah oo aan gabay ahayn ayaa waxaa loo rogayaa gabay oo laga dhigaya oo waa caqdiga marna hadal gabay ahaa ayaa waxaa loo rogayaa hadal aan gabay ahayn marka midna waxaa la yidhaha caqdi midna waxaa la yidhaahdaa xalli alawalu nadmu lmansuur ka koowaad oo caqdiga ah waxaa la yidhaha nadmu lmanhuur ay nadmu lkalaami almanhuur hadal mansuur ahaa oo markii hore nasri loo yidhi oo aan si gabay loo odhannin ayaa waxaa laga dhigayaa gabay baa loo rogayaa laga dhigayaa kaas waxaa la yidhaahdaa caqdi baa la yidhahdaa wahaani nooca labaad nasru ay nasru lkalaami almanduum hadalkii manduumka ahaa ee taxnaa ee nadmiga ahaa ama gabayga ahaa ayaa nasr laga dhigaya oo laga dhigaya hadalaan gabay ahayn falawalu ka hore naxwu waa sidii hadalkii shaacirka uu yidhi waa mutanabbiye waaldulmu min shiyami nnufuusi fain tajid daa cifatin falicillatin laa yadlimu waa baxru kaamil wuxuu yidhi wadulmu dulmigu min shiyami nufuusi wuxuu ka mid ahaaday dabeecadaha nafaha ayuu ka mid ahaaday fa in tajid haddii aada hesho daa cifatin mid dhowrsooni u saaxiib ah uu dulmiga ka dhowrsoon yahay iyo xumaanta falicillatin laa yadlimu sabab daraaddeed ayaanu wax u dulminaynin cillo daraaddeed bimacnaa sabab daraaddeed baanu wax u dulminay sabab baa keensatay inuu wax dulmiyi waayo wa ilaa dulmigu nafta waa iskaga abuuran yihin in naftu wax dulmido oo xadgudubto oo bursato yaa waa wax nafta ku tallaalan oo iskaga abuuran marka haddaad aragto midaan wax dulminaynin sabab daraaddeed buu u dulmi waayo hadalkaasi waa nadmi caqada fiihi qowla xakiim hadalkii xakiim eh, ayuu markaa u rogay gabay oo ninkaa xakiimkii muxuu yidhi wuxuu yidhi aldulmu min tibaaci nafs dulmigu wuxuu ka mid yahay dabeecadaha nafta ayuu ka mid yahay wa inamaa yasuduha canhu ixdaa cilatayni diiniyatun wa hiya khawfu lmacaadi wa dunyawiyatun wa hiya khawfu alciqaabi addunyawiy dulmi inay la timaaddo nafta waxaa u diidaa oo ka dabbaalaa waa laba sababood mid weeye diiniyatun ixdaa cillatayni ayaa laga beddelaya waxaa ka mancinaya oo u diidaaya diiniyatun ay cillatun diiniya cillo diiniya wa dunyawiyatun iyo cillatun dunyawiya waayahay ama cillo diinta loo nisbeeyaa u diidaysa ama cillo adduunyada loo nisbeeyaa u diidaysa cillada diinta loo nisbeeyay waa maxay wahiya khawfu lmacaad waa in aakhiro laga baqaayo baqashada aakhiro laga baqayaa dadka wax badan bay ka dabbaashaa hadduu qofku aakhiro ka baqayana yacni wax badanoo dulmiya waa iska ilaalinayaa laakiin haddaanu aakhiro ka baqayn adduunyada bes ku xisaabtamayo dee wuxuu doonuu samaynayaa uma aaba yeelayo wuxuu samaynaayo marka baqashada aakhira laga baqaayo wax badan bay baajinaysaa oo dulmi ah wa dunyawiyatun iyo cillo dunyawi ah yaduna waa ka dabaashaa oo waa ka celisaa dulmiga cillada dunyawiga waa maxay wa hiya khawfu alciqaabi addunyawiy waa ciqaab adduunyo in laga baqaayo ciqaab adduunyada loo nisbeeyey in laga baqayo iyada lafteeduna waa ka celisaa dulmiga marka labadaas sababood mid ahaan baa dulmigii ka dabaalaysa oo ka celinaysa buu gabay ka dhigay haddaba mutanabi markaasuu yihi waظulmu min shiyami nufuusi fain tajid daacifatin falicillatin laa yadlimu cilladaasi diiniya ha noqoto ama dunyawiya ha noqoto waa caqdu lmansuur ama waa nadmu lmansuur wthaani nooca labaad naxwu qowlihi alciyaadatu sunnatun ma'juuratun wa makrumatun ma'suura xalligu wuxuu yahay sida hadalkii la yidhi alciyaadatu booqashada cid xanuunsanaysa la booqdaa sunnatun ma'juura waa sunno ruuxa laga ajar siinayo wa makrumatun ma'suura makrama iyo makruma mid walba waa la yidhaahdaa iyo sharaf la soo naqliyo o la soo raray wa maca haada intaa la jirkeedana fa naxnu lmardaa innaga ayaa markaa kuwii bukay ah wa naxnu alcuwaad innagaa kuwii booqanayayna ah la booqdayaasha iyo kuwa wax booqanayaaba waa innaga wa kullu widaadin laa yaduumu falaysa biwidaad jacayl kastoo aan daa'imayn falaysa biwidaadin jacayl maaha waxalla fiihi qowla alqaa'il wuxuu furfuray oo nasri ka dhigay kii yidhi hadalkiisa idaa maridnaa aataynaakum nacuudukum wa tudnibuuna fana'tiikum wanactadiru waa baxru basiita wuxuu yidhi idaa maridnaa haddaannu bukoonno ataynaakum waa idin nimaadnaa nacuudukumu xaalaannu idin booqanaynaanu idin idaa maridnaa ataynaakum nacuudukumu ah, miimka in la sileeyo weeye oo la jiido ama la ishbaaciyo watudnibuuna tudnibuuna waad dembaabaysaan fa waa idiin imanaynaa wanactadiru waa cudur daaranaynaa marka hadalkaas wuxuu ahaa markii hore gabay markii dambe macno ka sii qurux badan ayuu ku cabiray ninkii nasriga ka dhigay ee ku sameeyey xalliga ama nasrulmanduur af soomaaliga waasoo kama mid aha waxa la yidhaha nadmu lmansuur iyo ya marka hadal kooban oo sida murti oo kale ah la doonaayo in gabay loo rogo yacani waxa weeye waxay noqonaysaa un dee nadmulmansuur bay noqonaysaa ama waxa weeye maahmaaha la yidhi baa la doonayaa in hadalka lagu dhex darsado ya ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay labadaana kala miyo yacani waxa weeye waxay tahay waa nadmu lmansuub ya yani waxa weeye hadalkii nasriga ahaa maanse loo rogaya shan atalmiix huwa an yushiira almutakalimu fii kalaamihi liaayatin aw xadiisin aw shicrin mashhuurin aw masalin saa'irin aw qisa tanna waxaa la yidhahdaa talmiix baa la yidhahdaa huwa an yushiira waa inuu tilmaamo almutakalimu ka hadlayaa fii kalaamihi hadalkiisa liaayatin aayad buu tilmaamayaa aw xadiisin ama xadiis buu tilmaamayaa aw shicrin mashhuurin ama shicir caanuu tilmaamayaa aw masalin saa'irin ama maahmaah yacnii caanbaxdoo dadka dhexdooda ku socotay ayuu tilmaamaya aw qisa ama qiso tilmaamaya waayahay wuxuu yidhi altalmiic an yushiira almutakalimu fii kalaamihi liaayatin aw xadiisin aw shicrin mashhuurin aw masalin saa'irin masalku waa mahmahda wey waxaa jirta kutub amhaalu carab ah oo eh, mahmahyada carabta kutub badan baa laga qoraa oo kutub lamhaal la yidhaahdo ama majmuc alamsaal ha ahaado ama alamsaal ha ahaado ama yani kutubo fara badan baa laga alifay aw qisa ama qisaa la tilmaamaya ka qowlihi waa sida hadalkii shaacirku uu yidhi lacamrun maca aramdaa'i waannaaru taltadii araqu axfaa minka fii saacati alkarbi wuxuu yihi lacamrun ninka camar la yidhaahdo maca aramdaa'i rara la jirkii waannaaru taltadii iyada oo dabkuna uu hurayo oo ololayo araqu waa ka raxmad badan yahay wa axfaa waa ka ilaalin badan yahay minka adiga fii saacati alkarbi marka dhibaatada lagu sugayay axfaada waxaa laga tilmaamayaa yani nooc lutfiya ilaalin kaana bixafiya ay latiifan bimacnaa wuxuu tilmaamayaa camar oo raran la jirkii ahaaday dabkuna uu ololayo adiga waa kaa waa kaa raxmad badan yahay waana kaa ilaalin badan yahay marka kurbada lagu jiro camar baaba ku dhaama oo qisadaa uu tilmaamaya maxay tahay qisadaa uu tilmaamaya waxay tahay ashaara ila albeyt almashhuur wuxuu ku tilmaamaya beytka caanka ah wa huwa almustajiiru bicamrin cinda kurbatihi kalmustajiiri min alramdaa'i binnaari hore horeynu soo marray waa baxru tawiil wuxuu yidhi kanna waa baxru basiit ee almustajiiru bicamrin cinda kurbatihi ka magangelyo weydiisanaya camar marka kurbada uu ku sugan yahay agteeda wakhtigaa magangelyada weydiisanaya kalmustajiiri min alramdaa'i binnaari wuxuu la mid yahay kii raran ka magangelyo weydiistay dab rarankii buu ku gubtay yaa markuu raramooday ayuu isii raranka ka carar dab buu magan galay dalaq dabkii baabuu galay intuu rarankii ka booday ayuu dabkii galay bimacnaa ninka camar magangelyo weydiista markuu dhibaataysan yahay dhibuu u siyaadiyo ku sii dara oo ku ragaadiye mooye dhibuu ka samata saarayaa ma jiro saasuu markaa ka dhiganta marka taasoo kale waxaa la yidhahda talmiix baa la yidhahda talmiix ayaa la yidhahda ashcaarta waa ku sugan tahay innaga soomaaliga in wakhtiyada qaarkood dee qisooyin lagu tilmaamo gabayga waayahay lix xusnu libtidaa waxaa ka mid a nooca lixaad bilowga hadalka la bilaabayo in la wanaajiyo oo si wanaagsan loo bilaabo halka aan ku yaro noqdo adigu waa noqon karaa xaggii horena waa geli karaa ikhtibaaskiina waa geli karaa malaa ikhtibaaska bay uga dhowdahay ina alquluuba laajnaadun mujannadatun lilahi fi lardi bilahwaa'i takhtalifu famaa tacaarafa minha fahuwa mu'talifun wamaa tanaakara minha fahuwa mukhtalifun waxay noqon kartaa noocii ikhtibaaskii bay uga dhowaansho badanta inay noqoto noocan caqdiga xadiiska waa garanaysaan alarwaaxu junuudun mujannadatun famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf marka xadiiskiibuu ka dhigay gabayga ka dhigay marka qaar waxay u soo qaateen nadmu lmansuur oo weliba mansuurkaasi xadiis yahay marka xagganna haddii loo tusaaleeyo nadmu lmansuur waa geli karaa noocii ikhtibaaska haddii loo tusaaleeyona waa geli karaa xusnu libtidaa هو an يجعل waa inuu ka yeelo almutakalimu ka hadlayey mabda'a kalaamihi hadalkiisu wuxuu ka bilaabmayo cadba lafdi odhaahdiisu miday macaan tahay xasana sabki dhalaalintiisu ay wanaagsan tahay saxiixa almacnaa macnihiisu uu fiican yahay macno saxa wey faida ishtamala calaa koobsado tilmaan oo la tilmaamayo ila almaqsuudi macnaha looga jeedo la tilmaamayo summiya baraacata alistihlaal baraacatu istihlaal baa lagu magacaabaa baraacatu istihlaalka maxaa la yidhahdaa bimacnaa hadalka waxa lagu bilaabayo ayaa si wanaagsan oo quruxsan loo bilaabayaa oo hadal waxa laga hadli doono tilmaamaya baa lagu furfuranayaa wanaagna ku jiro baraacat listihlaal baa la yidhahdaa ka qowlihi fii tahni'atin bizawaali marad waa sida hadalkiisa uu ku yidhaahdoo kale fii tahni'atin bogaadin uu cid ugu bogaadinayo oo ugu tahniyadaynayo bizawaali marad xanuun inuu ka tegey sida beytkii uu mutanabbi uu yidhi almajdu cuufiya id cuufiita waalkaramu wazaala canka ilaa acdaa'ika asaqamu waa baxru basiit wuxuu idhi almajdu cuufiya sharaftii waa la bogsiiyey oo caafimaad baa sharafi heshay id cuufiita marka adiga caafimaad lagu siiyey sharaftiiba caafimaad bay heshay walkaramu deeqdiina caafimaad bay heshay kaannahu inay ka dhigan tahay hadduu isagu bukoodo in sharafta iyo deeqduba ay bukootay hadduu caafimaad helana in sharafta iyo deeqduba caafimaad ay heshay waa ammaan dee aada soo maa wasaala canka ilaa acdaa'ika saqamu waa kaa zuulay xaggaago waa kaa tegay xanuunku cadowyadaada xaggoodaanu u kacay xanuunkii adiga intuu kaa boqoolay ayuu xagga cadowyadaada qabtay marka kaasoo kale waxaa la odhanayaa baraacatu istihlaal baa la odhanaya gabaygii baydka keliya ma aha baydka waa lagu furfurtay laakiin macnaha uu markaa gabaygu ka warrami doono hordhac ahaan waxaa tilmaamaya beydkan ugu horeeya ayaa tilmaamaya marka in bogaadin iyo tahni'a looga jeedo lagu bogaadinayo inuu bogsaday ayaa laga dareemaya wa ka qowli aakhari iyo sida ninkii kale hadalku yidhi oo kale weeye fi tahni'ati bogaadinta uu ku yidhi uu ku bogaadinaayo ama ugu tahniyadaynayo bibinaa'i qasrin guri filla a dhisitaanka la dhisay qasrun calayhi taxiyatun wa salaamun khalacat calayhi jamaalaha alayaamu waa baxru kaamil weeye wuxuu yidhi qasrun calayhi taxiyatun wa salaamun waa guri korkiisa ay ku sugan tahay salaan iyo nabadgelyo yani ha ku sugnaato khalacat calayhi jamaalaha alayaamu waxay ku siibtay korkiisa ku dhilisay maalmuhuba quruxyadoodii gurigaa korkiisay ku dhillisayoo kaannahu markaa waxa weeye gurigaa ay qurux ka buuxisay maalmuhu waa caadadii ashcaarta carbeed ay ad iyo jeer maalmaha u tiirin jireen soomaalidu waa samayn jirtay ya yacni waxa weeye mar yidhahaan wakhtigaa wax saacide iyo midbaa marka waxyiro iyo ay waxaa cabiraan marka wakhtiga dee ficil isagu ma le wixii ilaahay qadaray unbaa waqtiga gudihiisa dhacaya laakiin wakhtigu waxba samayn maayo ya yacni cidna wax siin maayo yacni cidna waxa weeye ma saacidayo cidna ma xayirayo marka in tahni a looga jeedo beytkan lagu furfurtay baa laga dareemayaa marka baraacatu istilaal buu noqonaya baraacatu istilaalku wuxuu soo geli karaa hadalka nasriga laftiisa oo imminka haddii waxa weeye kitaab fanniga sarfiga laga qoray la allifaayo oo dabeedna markaa waxaa weeye lagu bilaabo alxamdu lilaahi musarif alaxwaal yacni waxaa laga dareemayaa muraadka waxa laga hadli doono musarifu alaxwaal in markaa ilaahay lagu sifeeyey waxaad garanaysaa fannu tasriif in laga hadli doono baraacatu istihlaal baa la odhanaya baraacatu istihlaal ayaa la odhanaya iminka markii uu tirinaayey imruulqays mucallaqadiisa qifaan nabki min dikraa xabiibin wamanzili manzilin bisiqdi liwaa bayna adakhuuli faxawmali yani waxay yidhahdeen waxaa ku sugan baraacatu istihlaal baa ku sugan waqafa wastawqafa wa bakaa wastabkaa wa dakara alxabiiba waalmanzil lix umuurood buu shaturbayd ku sheegay bay yidhahdeen ya qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin waa istaagay istaagitaan buu isagana ka dalbay waa ooyey oohin buu ka dalbay wuxuu xusay cidda uu jecel yahay ya min dikraa xabiibin wa manzili gurigiina waa xusaa iyo meeshii uu deganaa marka gabaygu inuu ku saabsan yahay macnaha uu ku saabsan yahay waxaa laga dareemayaa beydka ugu horreeya waa baraacatu listihlaal wey inuu gabay markaa ku saabsan cishqi inuu yahay waxaa laga dareemaya maطlca alqasiida awala beyt xusnu takhallus allahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk